alxamdu lilah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabibihi wamustafaah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii boqol labaatan iyo shan wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaju lmuslim qismigiisanaad baynu ku jirnay baabulmucaamalaat waxaynu maraynay kitaabu nikaax waxaan joognay arkaanuhu arkaanu nikaax nikaaxa tiiraryaalkii uu ka koobmay haadaa maxaluhu arkaantaas meesha looga hadlaa meesha taxriifkii waataynu tilmaanay nikaaxa marka tiirar uu ka koobmaa jiray nikaax dalaaq baynu maraynay nikax waa ka nimid waa maadadii labaad ee kitaabka almaadatu thaaniyatu fi talaaq marka ka waxaan ka hadalnay taxriifkiisii laba waxaan ka hadalnay xukunkiisii saddex arkaanuhu arkaanu talaaq litalaaqi furitaan wax la wuxuu leeyahay talaatatu arkaan tiiraryaal saddexuu leeyahy wahiya saddexdii tiir kow waxaa wey asawju nin almukalafu la xil saaray shuruudu takliif alislaamu waalcaqlu waalbuluuqu marka waa inuu wax mukalafa nin qaangaara oo caaqila waa inuu yahay qofka asawju nin baa ka wa almukalafu la xil saaray falaysa haddaba ma aha ligayri zawji nin gayrkiis uma aha an yuuqica talaaqan talaaq inuu rido wey haddii zawj mukalafa lagu yidhi horta waxaan zawj ahaynan waxqabin naag ma furi karo isagii naftiisa hadduu khayru mukalaf yahay waa waalan yahay waxba ma furi karo zawju nin almukallafu la xil saaray falaysa ma aha ligayri zawji nin kayrkii an yuuqica talaaqan talaaq inuu rida uma aha liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxaris allaha badiya nabiga korkiisa wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nebiga yihi inama talaaqu furid wax la furaa liman bay u sugnaatay wax furidii akhada qabtay bisaaqi lugta ninka wax qaba oo qofkan lugteeda qaban kara ninkaasaa dalaaqa hanti wey kolkaa nimaan lugtii qaban karin dalaaq shaqe kumale wey inama dalaaqu wax furitaankii liman nin ayuu dalaaq u sugnaaday akhada bisaaqi lugta qabtay kamaa sidii ana zawja nin idaa lam yakun hadduusan ninka wax qab ahayn xaqiran mid wax garanayo majnuun hadduu noqdo baaligan qaangaar hadduusan ahayn oo uu noqdo ilma saqiira mukhtaaran nin doortay furidda wax sababa oo qasabtay oo ikraah iyo cabsi iyo midna ma jirtida isagaa doortay wax daday male wuxuu agajugleeyey male sida qofkan hadduu guursanayay uu guurkeedii u doortay si lamida ayaa hadduu furayaana uu furidda u doortay hayra mukrahin mid la dirqiyey kayrkii ah laa yaqa-u dhici maayo minhu xaggiisa dalaaqun furid kama dhacaysa shuruuddaa saddexda haddii la waayo mid ka mida caaqilan haddii la waayo waxma garanayo baaligan haddii la waayo waa sakiir yar mukhtaaran haddii la waayo waa la qasbay saddexdaa haddii mid kamida la waayo wax dalaaqa oo ka dhacayaa malow kamaa sidii ana zawja ninkii wax qabay idaa lam yakun hadduusan ahaynka wax qaba caaqilan mid wax garanaya baaliqan mid qaangaara mukhtaaran mid wuxuu samaynaya doortay hayra mukrahin mid la dirqiyey uusan ahayn laa yaqacu dhici maayo minhu xaggiisii dalaaqun dalaaq ka dhici maayo hadduusan intaa ahay liqowlihi baana u daliila hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi rufica alqalamu qalamkii waa laga dulqaaday can halaadatin saddex dadka kamida ah xaggood baa qalinkii wax laga dulqaaday oo wax laga qorayaaba male cani naa'imi ka hurda qalinkii waa laga dulqaaday oo isagoo hurda hadduu qarwo digdigleeyo waxba wax laga qorayaa male xataa yastayqin ilaa uu ka toosoo ka baraarugo kii labaad waa cani ilmihii yaraa xaggiisii qalinkii waa laga kor qaaday xataa yaxtarin ilaa uu ka biyo duuliyo wa cani kii waa lacagiisii qalinkii waa laga dulqaaday xataa yacqil ilaa wax ka garto sidaasaa nabiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam kolka hadda dalaaqun baynu ku jirna laakiin tasaruf oo dhan waa sidaas hadduu wax guursanayo caqli iyo buluuqma waa la rabaa iyo ikhtiyaar nin la qasbay waxma mehersan karo majnuunna waxma mehersan karo niman baaliq ahayna waxma mehersan karo waxma gadan karo beecii waa lamid ijaaradii waa lamid hibadii waa lamid wax tasarufa oo uu samayn karaaba malow dalaqan intaan buu kamid yihi daliilkiina waa kaas rufica alqalamu qalankii wax qoraayey ayaa laga dulqaaday can halaahatin saddex dadka kamida ah xaggooda can innaa'imi kii hurdaa laga dulqaaday xataa yastayqiid ilaa uu ka tooso wa cani sabiy kii yaraabaa laga dulqaaday caddi xataa yactalib ilaa uu ka qaangaaro wa cani ilmajnuun kii walaabaa laga dulqaaday xataa yacqil ilaa uu wax ka garto daliil labaadna waa ka waliqowli hadalkii nabigana waa u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha can ummatii ummadayda xaggooda waxaa laga kor yeelay alkhata wixii ay ku gafaan iyo wanisyaan iyo waxay iloobaan iyo wamastukrihuu wixii ummadda lagu dirqiyey caleyhi korkiisa lagu dirqiyey isna waa laga dulqaaday kana daliil labaadi rabbanaa laa tuaakhidna in nasiinaa aw akhda'naa ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma-inun bilimaan idan khata iyo nisyaan iyo igraah saddexdaana wixii ku dhaca laysuma hayso laysuma hayso xataa iimaankii oo laga baxo la gaaloobo taasaa loo cudur daaray oo la yihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mudma-inun biliimaan qof dhuunta mindi laga saaray oo la yihi haddaad gaaloobi weyda waa lagu dilayaa gaalooba iga taga hadduu yihaa wuxuu gaaloobay ma ilaa man ukriha waqalbuhu mudma-inu biliimaan marka saddexdaa qofka wax samaynayo ee wax furayo ee wax guursanayo ee wax gadanayo ee wax ijaaranayo ee wax tasaruf iyo caqdi samaynayo ama caqdi furayo waa in caqli jiro buluuqna jiro ikhtiyaarna jiraan kolka kow waa ninkaas laba dalaaqa arkaantiisii waxaa weeye asawjatu naagi inay jirtaa allatii naagi inay jirto tarbiduhaa ay naagta xirto bisawji ninka almudalliqi wax furaya raabidatu zawaaj isqabid xiriirkeed naagle waa inay jirto xaqiiqatan run ahaan oo ninkaa naagba hadduusan haynin wuxuu qababa la arag wuxuu furaya kolkaan nin wax furayaa ha jiro ninkana shuruudiisii ha u dhamaato oo ahliyadiisii alcaqlu waalbuluuqu waalikhtiyaar saddexdaas ninka haysto naagtuna ha ahaata naag la qabo xaqiiqatan run ahaan loo qabo bian takuuna waa inay ahaato fii xusmatihi ninka xarigiisa gudihiisa waa inay ku sugantahy lam yakhruj waa inuusan bixin canhu xaggiisa naag fasakhatay ma aha aw dalaaqin naag la furay ma aha haddii la fasakhay wuxuu furi kara male haddii naagti ay ka furantayna mar labaad wuxuu furaya aw xukman ama xugun ahaanay cismadiisa ugu jirin kalmuctadati naagti cidda tirsanaysay wey min dalaaqin ay ka cidda tirsanaysaa horuu u furay rajciyiin dalaaq rajci ay ku jirta mana soo ceshanin farilla waa intay ka imaanaysaa aw baa-inin naag go-day baynuunatan go-itaan suqraa yar falaa yaqacu talaaqu dalaaq ma dhaco calaa imra'atin naag korkeed dalaaq kuma dhaco an laysa u ahaanin lilmutalliqi ninka furaaya kan wax furaaya naaguusan qabin hadduu yihi anuu hebel naagta hebel qabaan furay waxba kuma hadlin walaa calaa imra'a naa korkeenna dalaaq haleeli maayo baanat minhu ninka ka furantay bitalaaqi halaa saddex dalaaqay uga furantay oo wuu qabi jiray laakiin wuu furay saddex dalaaqoodoo tashiila oo mid iyo maruu furay ka gadaal naagtaa mar raba u furaya aw bilfaski xuquuqdeedii bay ka weyday waa ka fasakhatay hadday fasakhatay kadib uu yihi haddaan fura ma jiraan waxaas aw bitalaaqiha ama naagtii wuu furay qabla dukhuul intaan loo galmoon bihaa iyada dhexdooda nikax keliya taa jiray marka iyadoo dhexdooda uu nikax keliyata jiro ayuu dalaaqay kulan uusan dhicin kolkaana hadduu furay waa dhammaatay wax dambeoo la isugu noqonayo male yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum lmu'minaat uma dallaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min cidda tactaduunahu haddayn kolkaa ciddo jirin dalaaq labaad oo haleelaya iyo waxaa midna ma jiraan taasna tii labaadu asawjatu naag allatii naag tarbituhaa ay naagta xirto bisawji ninka almutaliqi ee wax furaya rabitatu zawaaj qabid xiriirkeed xaqiiqatan run ahaan bian takuuna waa inay ahaato fii xismatihi xarigiisa gudihiisa waa inay ku sugnaato lam takhruj ayaan ka bixin canhu xismadii xaggeeda bifaskin fasakha shay fasakhatay ugama bixin aw dalaaqin furid la furee ugama bixin aw xukman xaqiiqatan maaha xukman bay ninkii ugu xiran tahay kalmuctadati naagta cidda tirsanaysay min dalaaqin ay ka ciddo tirsanaysay rajciyin lagu noqon karo aw baa-inin bannaan oo go-ay baynuunatan ku-itaan suqraa yar falaa yaqacu dalaaqu dalaaq ma dhaco calaa mra'atinaa korkeed uusan laysad u ahaanin lilmutalliqi ninka furay anbad uusan qabin ma furmayso walaa calaa mraa naa korkeed dalaaq ma haleelo baanad minhu ninkan ka baa-intoo ka furantay bitalaaqi halaa saddex dalaaqood uga furantay aw bilfaskhi fasakha shay fasakhatay ayay uga furantay aw bitalaaqiha iyada furitaankeedii la furay qabla dukhuuli biha intaan loo galmoonin id lam yusaadifi talaaqu intuba dalaaqii ma waafaqin maxalahu haddii maruusan dalaaqa meeluu ku aadan yahay oo waafaqin fahuwa laaqin lilexlaka lahwiyuu noqonaya cantarabaqash an qiimi lahayn wiyuu warku noqonaya idaa lam yusaadifi talaaqu hadduusan waafaqin furitaanka wax la furaayo maxalahu boos wanaagsan oo naag la qaba ah fahuwa talaaqii lagu hadlay laaqin dheeldheel waaye daliilkiisii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu alcali salaha badiyo calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi laa nadra ballangal ma jiro libni aadam aadam inankiis uma jiro fiimaa wax uu ku ballangalo laa yamliku uusan hananin hadduu yihahdo neefkan meesha daaqaya inaan bixiyaa ilaah igu leeyahay neefkana ma uule kolka waxaadan lahayn nadarkiisii ma guntamin waxaad leedaha waxaad ku ballan qaadaysaad leedahay waxaasaan samaynaya wax ku khuseeya waa inuu yahay laa nadra ballan la galaa ma jiro libni aadam aadam inankiis uma jiro fii maa fii gudihiisa uusan laa yamliku ananin walaa citqa xureen wax la xoreeya ma jirto lahu ibni aadam fii maa laa yamlik adooma meel tuuran waxba ayn kaa gelin dadka la leeyahay ayaa tiri addoommahan meesha jooga gidigood waa xureeyey wuxurubaaya lama arke warkaaga cantara baqash laaqi oon qiimi lahayn wey walaa itqa xureyn uma sugnaanin lahu ibni aadamkii fiima maa gudahood uu xureeyo uusan laa yamliku isaga lahayn walaa dalaaqa furidna ma sugnaanin lahu ibni aadamkii fiimaa naaga uu furo uusan laa yamliku qabinba oo naaga uusan qabin oo meel jooga haddii naagahan dhammaantood waa furay wax kama jira walaa dalaaqa iyadaa maxalu shaahida walaa dalaaqa furitaan uma sugnaanin lahu ibni aadam fiimaa haween gudahood furid kuma le uusan laa yamliku hananba dalaaqoodiiba ma hanto waxba gacanta uguma jiraan arkaantii dalaaqa nin waa sheegnay naa waa sheegnay kolkaa nin iyo naag sheegnay kadib lafdigii baa haray ruknigii saddexaad wey saddex allafdu erey addaalu tusiya calaa alaaq alaaq korkiisa ku tusiya sariixan kaana mid cad hadduu yahay oo saddexdii lafdi qur-aanka ku soo aroortay fadalliquuhunna faariquuhunna sarixuuhunna saddexdaa lafdi mid ahaan baa sariix ama waa kinaayo laakiin waa kinaaya macniyaa kolkaa haddaan lafdi la helin waxba furmi maayaan kinaaya biduuni niyaa waxba ku furmi maayaan allafdu ereyna waa kii saddexaad adda-lu ku tusiya calaa talaaqi furitaan korkiisii ku tusiya sariixan kaana mid cad ahaya aw kinaayatan mid maldahan ahaya oo faniyatu qalbigoo laga go-aamiyo waxdaha niyo keligeed aada qalbigaaga inaad naagtaan furta ka goysay ku furmi mayso ilaa aada ka shanqartid qalbiga niyo a maya qabasha male inaan furaan niyooday niyo unbay taagnaanaysa ilaa lafdigii aada ku dhawaaqi niyadu furitaan maa faniyatu niyadii waxdaha keligeed biduuni talafum iyadoon lagu hadlin bialaaq dalaaqi in lagu hadlin laa takfi niyadaasi ma kaafiso walaa tatluq mana furmayso biha niyo keligeeda asawjatu naagta laqabaa ku furmi mayso daliilkii waa kan liqowlihi rasuulka hadalkiisii baa u daliila sala allahu maxaris allaha badiya caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya buu nabiga yiri in allaha eebba weyne tajaawaza eebba waa u dhaafay liummati ummadayda wuxuu u dhaafay camaakii caggii ay xadadad ugu sheekaysay bihi maaga anfusuha ummadda nababiyaalkeeda maa lam yatakalamuu haddayan hadlin aw yacmaluu haddayan camal falin bii shayi ummaddu haddayan camal falin wixiina ayaan ku hadin niyo keligeeda waa loo cafiyey waxaa jira niyada oo waxa qalbigaaga ku wareegeysanaya qalbigiina adiga maba xukuntid eebbaweynaa xukuma idan waxaan uu qalbiga la gadgadoomaye kolba soo galayo ictibaar male ina allaaha eebbaweyne tajaawasa waa u dhaafay liummatii ummadayda wuxuu u dhaafay camaakii xaggii ay xadadad ugu sheekaysay bihi maaga anfusuhaa nafafyaalkeeda maa lam yatakalamuu haddayan hadlin aw yacmaluu bihi ayan shaygii ku camalfalin marka arkaanu dalaaqi waa saddexdaas qeybtiisuna sidoo kale waa saddex sunni iyo bidci dalaaq bidciya iyo dalaaq sunniya kolka hore labadaasuu u qeybsamaya aqsaamuhu afar aqsaamuhu aqsaamu talaaq talaaqa qeybyaalkiisii hadaa maxaluhu meeshaana looga hadla litalaaqi talaaq wuxuu leeyahay wax la furo aqsaamun waa la jamciyey qismaani meehe waa aqsaam aqsaamun qaybabyaal hiya qaybabyaalkiisii kow atalaaqu ka koowaad waa talaaq assunniyu jid nebi waafaqsan jidkii nebigu ku taagay kolka ka koowaad waa dalaaqa jidka nebiga ku taagan midka inuu dhaca mujmaca lagu yahay inankaasu shuruudii hore markii la helo oo naag iyo nin iyo ereygii la helo haddana waa inuu shareecada waafaqo sidii nebiga wax loo fura uu yiri sidii inuu u dhaco adalaaqu suniyu dalaaqii suniga ah waahiya waxaa weeye an tudlaq ama an yudallaq in la furo almar-a naagtii la furo fii tuhrin daahirnimo gudaheed lagu furo lam yamasahaa ninka uusan daarin naagta fiihi dulkaas gudihiisii dalaaqa markuu dhacayo waa inuu ku aado qofkoo daahira oo markaa caada ka soo qabaysatay aanan la taabanina talaaq sunniaw midka waa midkaas ayadda idaa dalaqtumu nisaaa fadalliquuhuna liciddatihinna saasuu nabiga ku fasiray idankaasaa sunni sunniya marka dalaaqa sida uu ku dhacayo waa sida oo waxaan maskaxdiiyo maanka inoogu jirin ninkan kolku wanaaquu dalaaqa ku dhawaaqayaa fiirin maayo naagta daahir adan taabarin miya qumul miya caado miyay qabtaa uurey miya arrinka muxuu yahay waxaasama jiro kolkaa asuniyu dalaaqa jidka nabiga waafaqsan waxaa wey anyudallaqa almaratu naagtii in la furo fii tuhrin daahirnimo gudaheed lagu furo lam yamasaa uusan ninka naagta ku daarin fiihi duurka gudihiisa fa idaa araada almuslimu qofka muslima hadduu doono an yutaliqa imra'atahu inuu naagtiisa furo lidararin liajli dararin dhib dartiisa ayuu u furaya laxiqa biaxadihima dhibkaasoo labadooda mid haleelay midbaa dhib wada midna waa adkaysan laayahay oo wakaana uu ahaado dhibka jira laa yadfacu midaan reebtoomaynin ilaa bitalaaq in laysfura ma ahaane mid reebtoomaya hadduusan ahayn intadaraha ninkii naagtii buu sugaya xataa taciida ilaa dhibaaday ka keento oo wa tadhur ay ka daahir noqoto fa dahaarad hadday daahir noqoto lam yamasaha taaban maha waa dhaafaya suma kagada gada oo yudalliquha naagtii furaya dalqatan mid labiyo saddex maaha waaxidatan midah ka an yaquula inuu yiraahdo wey mahalan wuxuu odhanayaa inaki taaliqun waad furan tahay buu odhanayaa kolka saasuu samaynaya wadaalika arrinka liqowlihi eebbaweyne hadalkiisa u daliila tacaalaa korahaye uu yihi yaa ayuha nabiy nebiyahow idaa talaqtum haddaad furaysaan annisaa haddaad haween furaysaan fatalliquuhunna haweenkii fura liciddatihinna ciddadoodii u fura ciddadiina waa daahirnimaan lagu tabarin talaaqa marka sunniga ah ee jidkii nabiga waafaqsan ee xadiidka iyo qur-aanka ku sugan waa midka laba atalaaqu lbidciy alaaqaan diinta waafaqsanayn alaaqaan diinta waafaqsanayn isna amtilo badan buu yeelan doonaa adalaaqu dalaaq albidciyu ee bidciga ahaw wahuwa dalaaqa bidciga ah an yudaliqa arajulu nin waa inuu furo imra-atahu naagtii u qabay wahiya iyadoo u furay xaa-idun bii qabto waa bidci aw nufasa iyadoo umula ayuu furay aw fii tuhrin daahirnimuu ku furay qad masaha uu ku daaray fiihi duhuurka saddex suuro wey afar aw yudalliqaha naagti inuu furo wey halaathan saddex dalqadood oo fii kalimatin hal erey gudihii ku jira waxidatin mida aw halaahin ama saddex kalimaatin uu iska daba keen keenay filxaali isagoo goobtii la joogo wey suuraba dalaaqa ku dhaca bidci buu noqonay kaa yaquula waa inuu yira goortuu iska daba keenay hiya taaliqun naagtan waa iga furan tahay suma taaliqun mar kalay furan tahay suma taaliqun mar kalay furan tahay sidaa hadduu yidhaahdeen afartaas suura dalaaqii bidciga haw naagta marka la furay hadday dhiig qabto iyo hadday umul tahay iyo daahir lagula kulmay hadday tahay iyo wax mid ka badan haddii la sheego afartaa goorba dalaaqaas bidci buu noqonay adalaaqu dalaaqi albidciyu la gaar jecdeen diinta waafaqsanayn wa huwa dalaaqa bidciga ayudaliqa rajulu inuu ninkii furo imraatahu naagtuu qabay wahiya iyadoo naagta xaa-idun cada qabta aw nufasa umulku fadhisa aw fii duhrin daahirnimo gudaheed ayuu ku furay oo qad masaha u galmooday fiihi duhurka aw yutaliquha inuu furo wey halaathan saddex dalqadood fii kalimatin waaxida hal eray buu mar kaliya yidhi saddexdan kugu qabaan kugu furay aw amase kalimaatin kelimooyin saddexa waa ku furay waa ku waa ku mar keliyata layska daba yiraahow filxaali mar kaa yaquula waaba inuu yiraa hiya daaliqun wayga furan tahay naagtan suma daaliqun wayga furan tahay suma daaliqun wayga furan tahay wadaalika arrinkaas liamri rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa faridiisii ayaa u daliila sala allahu calayhi wasalama cabdallaahi bna cumar uu faray radia allaahu canhuma ilaah labadoodaba raalliha ka noqday waqad dallaqa cabdullaahi baa furay imra-atahu naagtii u qabay wahiya xaa-idun iyadoo cado qabta markaasuu nabiga wuxuu faray an yuraajicaha inuu naagta ceshado uma ka gadaa yantadiruhaa uu sugo xataa tadhura ilaa ay ka qabaysato suma daahirnimadaa kadib ay taxiilu dhiigka keento suma kadib tadur ay ka qabaysato suma intaas kadib inshaa hadduu doono amsaka inuu hayso bacda daalika arrinkaa bacdigii yuu haysan karaya wa in shaaa hadduu rabana dallaaqa wuxuu furayaa qablaa iyo muusa intuusan u galmoon horteed sidaas markuu nabiga cabdulaahi ibni cumar faray ayuu aayadda waafajiyey uma ka gala yuqaala rasuuluullah sala allahu calayhi wasalama wuxuu rasuulka yidhi fatilka taas aan ku tilmaamay waa alciddatu ciddaa allatii ciddada amara allaahu eebbaweyne uu faray subxaana eebla aan badnaaye an tutallaqa in la furo lahaa ciddada annisaa habeenkow siduu u maamulayna sidaasay ahay idan markaasay furidii noqotay mid sunni ah oo diinta waafaqsan midii nabigu ogolaan waayey ee cabdullaahi uu sameeyeyna bidcigay ahayd kolka dalaaqii bidciga ahaa inuu dhacayo inuusan dhacaynin marka culammadu laba arrimood waa iman doonta labay u qeybsan yihiin qolale ma dhacayo waa qolada adiladoodu xooga badan tahay waxay u deliishanayaan ficilkii nabiga waa ka cabdullaahi ibni cumar naagtii si ceyl buu ku furay nabiga ma ictibaarin ashuu yahdi ladii kale man xadada fii amrinaa haadaa maa laysa minhu fahuwa raddun man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qoladaana waxay leeyihin riwaayaadka qaar ayaa soo aroortay waqad xusiba dalqa cabdullaahi qofka waa loo celiyey laakiin lafdigii ka dhacay dalqad baa lagu tiriyey iyo ciqaabbaha looga dhigo qofkaana isagaba hadduu shareecadii dhowri waayey waxaan shareecadii qabiil uu ku tillaabsaday ciqaaban calayhi isagoo isaga lagu ciqaabayo qofkii ha laga buriyo wadaalika arrinkaas liamri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama eeba weyne rasuulkiisa faridiisii baa u daliila cabdallaahi bna cumar radia allahu canhuma uu faray waqad dallaqa mra'atahu cabdullaahi isagoo naagtiisii furay wahiya xaa-id iyadoo dhiiqabtuu furay nabiga wuxuu faray an yuraajicaha inuu ashado uma ka gadaa yantadiruha uu ukaadiyo xataa tadhura ilaahay ka daahir noqoto uma ka gadaal taxidla ay xaydka keenta uma tadhur ay ka daahir noqoto uma insha hadduu rabo amsaka waa haysanaya bacda daalika intaa kadib wainshaa hadduu rabana talaqa wuxuu furaya qabla ayamas intuusan taabanin horteed uma qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama eebaweyne rasuulkiisii wuxuu yihi fatilka alciddatu cidda waataas allatii ciddada amara allaahu eebbaweyne u faray subxaanahu ceeb la-aan ah badnaa an tutalaqa laha nisaa naagihii in la furow xadiid kale waliqowli nabiga hadalkiisiiba u daliila sala allahu calayhi wasalama waqad ukhbira isagoo nabiga loo sheegay ana rajula inuu dallaqa mra-atahu uu naagtiisii furay halaathan saddex dalaaqood buu ku furay fii kalimatin waaxid eebbamaa lagu dheelaa wa ana bayna abhurikum ana weliba idinku dhex jiroon dhimanin maad kitaabka ilaah ku dheelid keenteen sida kitaabka loogu dheelay waa sida ee kitaabkii adalaaqu marataan iyuu yidhi marataankaas kadib afa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaanin ka dambaysa adiga markaad leedahay kolka naagtii saddexan ku furay markaad leedahay adalaaqu marataani diyaa diidan tahay wa fii nafsi alaayaati waxaa ku jirtay walaa tattakhiduu aayaati illaahi husuwaa ilaahay aayaadkiisa kuwa lagu dheleelaha ka dhigina ee waa in waxay aayaadka idin farayaan aada fulisiin waxay aayaadka idinka reebayaan na adgaartiin waliqowlihi sala allahu calayhi wasalama waqad ukhbira isagoo loo sheegay ana rajula nin dallaqa mra-atahu naagtiisii uu furay halaahan saddex dalqadood uu ku furay fii kalimatin waaxida hal kelima isuu keenay nabiga wuxuu yihi ayulcabu ma la dheelaa bikitaabillah eeba kitaabkiisii qur-aanka ahaa miyaa lagu dheelayaa waana aniga wa bayna adhurikum idinka dhexdiinii ku jira wabada waxaa daahiray calayhi nabiga korkiisa khadabun caro shadiidun daran ayaa nabiga ka muuqatay wa talaaqu lbidciyu talaaqii bidciga ahaa ka sunniyii buu la mid yahay eesay isuu mid yihiin kana waaba bidci kana waa sunno sunno jannaa lagu galaa bidcana waa lagu naar galaa marka isu-keenidu sheekha labadii isku xiray asaga wuxuu ka hadlayaa fii wuquucihi macnaa labadiiba waa dhacaya dalaaqaan bidcigana waa dhaca ka sunnigaana waa dhaca saasuu isugu xiray labadooda wa ilaa isku jid ma maraayiin maxaa jira kana waa la ogolyahay kana lama ogola wa iyaakum wa muxdathaati lumuur faina kula muxdadatin bidca wa kulu bidcatin dalaala wa kulu dalaalati finaar meeshaasuu ku abtirsaday dalaaqii bidcigaha kii sunniga ahaana wuxuu ku abtirsaday jidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i araashidiina almahdiyiin tamasakuu bihaa waxaduu calayha binawaajib sunnadii meeshaasay martay bidcadiina meeshaasay martay xikaayo wey markaa sheekha wuxuu yihi wa dalaaquulbidciyu dalaaqaan bidcigaaan sheegnay afar sunaan sheegnay naagtoo dhiig qabtoo la furo iyadoo umulahoo la furo daahirnimo loogu tagoo lagu furo iyo dalqado badanoo isku mar la sheego afartaa qaybood baa bidciga wa dalaaquulbidciyu ka sunnayi kii sunniga ah isna waa naagtoo daahira anan la taabanin oo la furo cinda jamhuuri alculamaa culamada badankooda agtooda fii wuquucihi wuquuci dalaaqilbidciyi sidii sunnigu u dhacayay baa dalaaqilbidciga ana u dhacaya wanxinaali khaabidati zawaaj isqabida xiriirkeediina waa ku furmaya bihi bidciyi dalaaqa bidciga isqabidiina waa ku furmi sidii sunnigu u dhacay ayuuna u dhacaya wa cinda jamhuuri lculamaa culammada intooda badan wey laakiin culamo laga badan yahay oo arrintaa diidan baa jirta cinda jamhuuriilculamaa sunnigii buu bidcigii la mid yahay fii wuquucihi dhicitaanka uu bidciga dhacayo iyo wanxilaali rabidati zawaad isqabida xiriirkeedii inuu ku furmaayo big dalaaqa bidcigaaw marka dalaaqii kii koowaad wuxuu noqday adalaaqu sunniy kii labaad adalaaqu lbidciy kii saddexaad adalaaqu lbaa-in dalaaqii lagu kala tegayey ee labada qof mar hadduu dhaco ayan dib dambe isugu noqonaynin dib dambe ayan isugu noqonaynin isaguna dhowr suuruu leeyahay hadduu ninka saddex koor naagta furo mar furay waa ceshaday mar labaadna waa furay waa ceshaday mar saddexaaduu furay talaaq baa-ina la yihaa markaa saddexaad kadib dib ninkaas naagtii uguma noqon karo waa kow haddayan labadooda nikaax maahee kulminna iyaduna waa sidii oo kale iyaguna isku noqon kari maayaan talaaq baa-ina la yihaa shiqaaqooda iyo khilaafkooda hadduu dheeraadana oo ay gaarto fabcsu xakaman min ahlihi xakaman min ahliha wacdigii iyo hijradii iyo darbigii intiibay maslaxa ku dhalan weyey markaasaa laba garsoore loo diray labadan qof u kuurgala qaada qofkuu khilaafka ka socdo xalli waa waayeen waa la kala furay kaasna dalaaq baa-ina la yihaah dib isugu noqon maaya idan dalaaqa saddexaad atalaaqu lbaa-in waa dalaaqii lagu kala tegey isku noqonna uusan jirin waa lagu kala dheeraaday naagti ciddooday ku darantay nin labaad allaha u saalo ninkiina ciddoodiiyuu ku darmay naag labaad allaha u saalo laba kala go-day oon dib isugu noqon karin wey dalaaqa baa kaas wey atalaaqu alaaq albaa-in lagu kala go-ay wahuwa talaaq baa-ina waxaa la yihaa alladii dalaaqa uusan laa yamliku hanan almutaliqu ninka wax furay macahu talaaqaas maciisii xaqa rajca ceshina naagtii la ceshada xaqeed ma hanto oo fa bimujaradi wuquucihi dalaaqa baa-inkaa dhicid uu dhacay keligeed ayaa yusbixu lmutaliq ninkii wax furay wuxuu noqonaa ka khaatib haddee nin codasha doona min saa'iri lkhudaad ragii gabadha ragay unbuu ka mid yahay wain shaad hadday rabto almudallaqa naagtii la furay qabiiladu ninkii waa aqbali bimahrin jadiid wa caqdin jadiid wain shaaa hadday doonto shaad rafadadu waa diidi xise kuuma qabo horaan kuu soo arkay waxaa male wejigayga dhaafile muslimkanaan fiirfiirsana wayaqacu ala talaaqi waa dhaca baa-inan isagoo lagu kala tegay fii khamsi suwarin shan goor shan goor ayaa dalaaqa intuu baa-in noqdo aan labada isfurtay dib isugu noqon karin waana ogaatay dalaaqii baa-inka ahaa wahuwa aladii laa yamliku lmutalliqu uusan hanaanin macahu la jiridiisa xaqa arajca ceshiina xaqeed oo fa bimujaradi wuquucihi dhicitaankuu dhaco keligeeda ayuu yusbixu lmudalliqu ninkii wax furay wuxuu noqonaa ka khaadibin xodxodasho doon cusub min saa'iri lkhudaa inta guurdoonka ayuu ka mid yahay ee haddii naagtii la furay sukansanaysa wain shaa-ad hadday naagta rabto almudallaqatu tii la furay qabiilathu ninkii waa ogolaani bimahrin wa caqdin meher iyo xilid cusub ay ku guursani wain shaa rabtana rafadathu waa diidi wayaqacu talaaqu talaaq waa dhaca aa'inan isagoo lagu kala tegay fii khamsi suwarin suurayaal sana wahiya kow waxawey anyudalliqahaa inuu naagtii furo talaaqan talaaq rajciyan la ceshan karo huma ka gadaa yatrukuhaa waa dhaafay naagtii falaa yuraajicuha ma ceshanin xataa tanqadii ilaa ay ka go-do ciddatuha ciddadeedii waa baa waa ka guy canhu xaggiisii bimujaradi inqidaai ciddatihaa ciddeedii inay go-day wey marka ninkan hadduu naagta ceshaday haddana ceshaday haddana ceshaday marka uu dambaysay ma ceshan karo waa baa-inaysaa ciddadeedii hadday dhammaata ninkay rabtay guursanaysa ba waxa wey an yutaliqaha inuu furo calaa maalin buu ku furay tadfacuhu ee iyada isaga siiso mukhaalacatan isfurasho alaaqeedii ay gadatay khulucaa la yiha kolka hadday naagta ninka dalaaqii ka gadato dabcan khuluca markuu imaana iyadaa diiday iyadaa ninkii naaday ee kolkaasuu ninkiina yihi aniga xooliyo xandhaa iiga kaa baxay inaan xiliyo xoolo wada waayana ma yeeli kari marka haddaan xilannimadaadii waaye xoolahiigii la ii naqo kolkaasay naagtii xoolo bixisay fuluca la yiraa baa-ina wey kolka wuxuu heshan kara ninkii male xoolihii markuu qaatay iyadii waa furantay xoolihii ay ku furantay noqoshiina male ba an yudaliqaha inuu furo wey calaa maalin xoolo korkood uu ku furo tadfacuhu ay naagta xoolaha siiso ninka siiso mukhaalacatan isfurashi jiib waxaa weeye inay naagtii furaan alxakamaani labadii garsooraa furtay waa kuwii khilaafkooda uu dami waayey laba akhyaaraa loo diray labadiia u kurgashay dhibkii ay soo ogaadeen waxay yidhaahdeen kuwaan kuwa wada dhaqmi kara ma aha waa kala dhinteene ayn isku dhiman waa la kala gaara dhaqan iyo nin iyo naagnimo waa ku kala dhinteen rajadeed lama qabo ay isku dhimanin he dhuunta iyo isugu subin alla kalaqajiyo an yutaliqahaa inuu naagti furo alxakamaani labadii garsoore cindamaa wakhti agtiis ay yarayaani arkaan ana dalaaqa furidii inay aslax ka suuban tahay min alibqaa'i baaqi xarid calaa zawaaj guur korkiisu lagu haro markaas waa la kala furaya haddii la kala furana baa-inu noqona isuu noqoso male cindamaa yarayaani hadday labadii garsoore arkaan ana dalaaqa isfuridii inay asalaaxu u wanaag badan tahay min alibqaa'i baaqi noqosho ala zawaaj guur korkiisa lagu baaqi noqdo deel afar ayuu daliiqahaa naagta ninkii inuu furo qabla dukhuuli u galmoosho horteed u biha naagta u galmooday idilmudallaqatu naagtii la furay qabla dukhuuli intaan loo galmoon ilaa ciddata cidda la tirinaya calayha korkeeda ma ahanin oo fatabiinu ninkii waa ka go-aysa iidan mar haddaanba loo galmoon bimujaradi wuquuci talaaqi talaaqa rididiisii keligeed caligaa korkeedii lagu riday ay ku baa-ini ciddooday aadaysaa dabakac kala male wey kolka naagta la daba kaco waa naag lala kulmay lagu dhaqmay wey amaa tan maya an yudalliqahaa inuu ninkii naagtii furo bay ku baa-ini qabla dukhuuli gelid ka hor buu furay bihaa iyadii la galay idilmudallaqatu naagta la furay qabla dukhuuli ugalmoosho ka hor laa ciddata cidda calayha korkeed ma aha ofatabiinu waa baa-inaysaa ninkii waa ka go-i idan haddaan loo galmoon limujaradi wuquuci alaaq alaaqii dhicitaankiisii keligiis calayha korkeeda lagu riday wasuuradii shanaade an yabuta alaaqaha alaaqeedii inuu gooyo wey bi an yutaliqaha halaathan saddex gooruu furay fii kalimatin waaxida ayuu ku furay ow mutafariqaatin kala tagtagsan fi lmajlisi hal boos gudihii aw yutaliqahaa haalihatan dalqadii saddexaaduu deeyey bacda snatayn awalna labuu ku furay qablaha qabla haalitha tan saddexaad ka hor uu laba ku furay fatabiinu waa ka baa-ini minhu xaggiisa baynuunatan bura kala tagii weynaaw oo falaa taxilu xalaal maaha naagtii lahu ninkii furay xataa tankixa ilaa ay ka guursato sawja nin hayrahu anan isaga ahayn marka shantaas suuradood baa naagtu baa-in ay noqoni dalaaqa rajcigacana isna waa imanaya ayaa buta talaaqaha talaaqeydii inuu gooyo yay ku baaini ini laa yutaliqaha inuu furo halaathan saddex dalqadood buu ku furo fii kalimatin waaxida hal kelima gudaheed ahaaday calaa ra'yi iljumhuur wey aw mutafariqaatin iyadoo kala tagsan filmajlisi goob gudaheed aw yutaliqaha ninkii naagtii wuxuu furay haalihatan dalqadii saddexaad bacda tnatayn laba dalqad ka gadaa qablahaa haalisada ka horeysay fatabiinuu waa ka gu-i minhu xaggiisa baynuunatin gu-itaan kubraa weyn oo falaa taxilu naagtii xalaal noqon mayso lahu ninkii qabay hataa tankixa ilaa ay ka guursato sawja nin hayrahu anan isaga ahayn afar alaaqu rajciyu alaaq sunniya iyo alaaq baa-ina iyo alaaq bidciya iyo alaaq rajciya aqsaamtiisii wey afar waxaa wey adalaaqu dalaaqii gadaashiis laysku noqon karay waa huwa dalaaq rajixa waxaa la yihaa maa dalaaq uu yamliku hanto macahu dalaaqa mici asawju ninka xaqa muraajacati mudallaqatihi naagtuu furay cashiiradeeda xaqeed hadduu hanto wey walow biduuni ridaaha haddii wax ku dambeeyaan oo naagta dalqad la furay cashiirada inay raalli tahay naagta shardi maaha inay ciddooda ogoshahay shardi maaha waa ceshan karaan ninka laakiin in ciddu raalli tahay lagama maarmaan wey xagga ceshiinada maaha waa xagga wada noolaashada iyo dhaqanka qofaan raalli ahayn ciddoodii raalli ahayn ceshiinada asitaa maxay qiimileeda laakiin sharciyan dalaaqa adigaa leh haddii la daayay adigaa deeyey haddii la hayeyna adigaa haayay haddii la soo celina adaa soo celina wadalaaqu min xuquuqi zaw ninka xuquuqda u gaarkaa wey laguma faragelin karo adalaaqu rajci dalaaqii rajciga ahaa wahuwa maakii wey wayamliku anto macahu isaga miciya zawju ninka xaqa muraajacati mudallaqatihi tuu furay ceshiinadeedii xaqeedii walow biduuni ridaaha raalinimadeed bayayan jirin liqowlihi tacaala baa daliila wa buculatuhunna haweenka ragga daba baa axaqu ku garna biraddihinna haweenka ceshiinadooda fii daalika ciddadii gudaheedii lagu ceshado ciddada hadday dhamaato lama ceshan karo weliba in araaduu hadday rabaan islaaxan dhaqan fiicnay rabaan hadday dhaqan rabin walaa tumsikuuhunna diraaran inaad naagta u soo ceshato dhibitaan iyo cadaadin aad iyada rikaataynaysa wax bannaan maaha walaa tumsikuuhuna diraaran litactaduu inaad ku xadgudubtiin yaan la yeelin wa bucuulatuhunna haweenka raqa qaba baa axaqu ku garle biraddihinna haweenka ceshiinadooda fii daalika ciddada gudaheed lagu ceshado in araadu hadday ragga rabaan islaaxan waa inay wanaajiyaan waliqowli nabiga hadalkiisii sala allahu calayhi wasalama libni cumar cabdullaahi ibni cumaru yiri bacda an dallaqa sawjatahu hadduu cabdullaahi naagtoo caado qabto furay buu nabiga ku yihi raajica guriga ku celi gabarta naq gabartaano gurigeedii ge waxaas furshay furid maaha dhibaata ha u dhammaado aa soo qabayso daahira noqoto mid kale ha ku dhacdo ha ka daahirsato markaas yaad khiyaar leedahay ama hayse gabarti haddaad haysanaynin adoon taabanin foor waliqowlihi nabiga hadilkii sala allahu calayhi wasalama libni cumar cabdullaahi cuno uu yihi bacda an dalaqa sawjatahu haddii cabdullaahi naagtiisii u furay ka gadaal raajica cesho wa dalaqu rajciyu dalaaqa rajciga maa kaana dalaaqii ahaa duuna halaad saddex ka yar dalqadaa la furay naagti ama labaa la furay saddex lama furin weliba fi lmadkhuuli bihaa naagtii loo galmooday ama naagtaan loo galmoonin waa taanigi mid haddii la furo baa-inkayna jirta wax noogu noqon kara male fama lakum calayhina min cidow wadalaaqu rajciyu dalaaqa rajciga maakii waaye kaana ahaaday min ahalaa saddex wax ka yar fi lmadkhuuli naagti loo galmooday bihaa iyada wa biduuni ciwadin oo khulci buu noqonaya ciwadna lama kala qaadanin waalmudallaqaatu naagtii la furay dalaaqan furitaan rajciyan loo nisbeeyey ashiino xukmuhaa naagta xukumkeeda ka xukmi zawja naag la qabay la xukum tahay fii nafaqati laga goymahaa biilkii waa u socona waa sukna degmadii iyo deegaankii ay guriga degnaydna waa degnaani wakayrihima wixii kale xuquuq oo dhan waxay u soconaysaa xataa tanqadi ilaa ay ka goodo ciddatuha ciddadeeda faida nqadad hadday goodo ciddatuha ciddadeedii ay baanad ka go-i min sawjihaa ninkeeda wain araada sawju hadduusan ninka rabo naagtii raciyada ku jirtay muraajacataha inuu ceshado yakfiihi waxaa ku filan an yaquula inuu u yira lahaa naagti laqad raajactuki naag yaxay waa ku ceshaday intaasaa ku filan hase yeeshee wayusannu waxaa la ammaanoo jid nabi ah oy diinta jidaysay an yushhida inuu markhaati geliyo calaa muraajacatiha naagta ceshiinadeedii korkeedii shaahideey cadlin laba akhyaara intuu u yeero qofkan ayaan dhowey dalqadaa iga dhacday akhlaqi ka aada waa soo celiyey inuu sidaa yiraahdo idan rajciyada sidaan kitaabka uu sheegay qowlan waa ficilan ay labadaba ku xasishaan hadda qowlkiibuu sheegay kitaabka ficlan ma sheegin afkaba hadduusan ka dhihin waa soo ceshaday waahay naagtii guriga u joogtay uu habeenka dambe u galmoodo shacanad u geliyana waa noqotay marka cidada ama rajciyada bilqowli wa bilficli ay labadaba kusoo noqoni wa talaaqu rajciyu dalaaqa rajciga maakii waaye kaana aada saddex wax ka yar fi biha wa biduuni ciwadin waalmudallaqatu naagta la furay talaaqan furitaan rajciya loo nisbeeyey xukmuha naagta xukunkeeda ka xukmi zawja naag la qabay la xukum fi nafaqati masruufka wasugnaa deegaanka wakayrihimaa wixii kalay naag lahayd xataa tanqadi ilaahay ka goodo ciddatuhaa ciddadeeda faidanqadad hadday goodo ciddatuhaa ciddadeedii baanad markaasay ka gu-i bisawjihaa ninkeeda wain araada sawju ninkii hadduu rabo muraajacatuhaa xeshiinadeeda yakfiihi waxaa ku filan an yaquula lahaa inuu u yihaaho laqad raajactuki waa ku ceshaday wayusanu waxaa la ammaanay an yushida inuu markhaati geliyo calaa muraajacatiha ceshiinadeedii korkeedii shaahiday cadlin laba garsooryaal alaaqu sari alaaqii waataan li waa saddex aqsaamtiisii waa badatay waxaynu soo sheegnay adalaaqu sunniy wadalaaqu lbidciy wadalaaqu lbaa'inu wadalaaqu rajciyu wadalaaqu sariix kii shanaadu dalaaqa sariixa ah waxaa wey erayadii qur-aanka ku soo arooray ninka naagta hadduu anti taaliqun yiraa ama af soomaali waa ku furay hadduu yiraa ereyadaasoo kale niye uma baahna waa furmi naagta laakiin hadduu ereyadu ku hadlay ciddii ni-aad kinaaye u ciddii aad maxaad ka wada qaraaba salaad sameeya soo boogomiya mase waad furantahay kolka markuu dalaaqa saas oo kale kinaayaya wasan ku cadayn furitaan markaa miyuu u baahan yahay shan atalaaqu furidi talaaqi asariixu icdaw wahwa talaaq sariixa maa talaaq wey aan laa yaxtaaju u baahnayn almutalliqu kan wax furay macahu talaaqa sariixa ala firidii ilaa niyati alaaq talaaqi inuu niyoodo uma baahna bal yakfii fiihi waxaa ku filan lafdu talaaq talaaq lafdigii inuu ku hadlo asariix ee cad wadaalika lafdiga sariica ka an yaquula inuu ninkii wax furayey yihaahda wey anti adiga naag yahay taaliqun mid furan baa tahay aw mudallaqatun anti mudallaqatun inuu yiraa aw dallaqtuki waa ku furay aw naxwi daalik cibaarada hadduu ku dhawaaqo dalaaq sariix kaasaa leeyahy adalaaqu sariixu wahuwa maakii wey laa yaxtaaju lmutalliqu ka wax furee uusan u baahnayn macahu dalaaqaa la jiridii ilaa niyati alaaq alaaq niyadii uusan u baahnayn bal yakfii fiihi waxaa ku filan lafdu alaaq alaaq ereygii asariixu cad wadaalika ka kaa yaquula inuu yihaaha wey anti aaliqun aw mudallaqatun aw dallaqtuki naxwi daalika lix adalaaquulkinaaya shariicii buu ka soo horjeedaa kinaayuu noqday adalaaquulkinaaya dalaaqii maldahnaaw kuma cadda furitaankii hadal laba wejiya laba macno leh oo furidna noqon kara furid la-aanna noqon kara hadalkaas ayuu ku hadlay adalaaquulkinaaya waa dalaaqii maldahnaaw wahuwa dalaaqkinaaya waxaa la yihaa maa kii baa la yihaa yaxtaaju u baahdo mudaliqii fiihi gudihiisa ilaa niyati dalaaq dalaaqii niyadiisii ugu baahdo id ilafdu lafdigan lagu hadlay ayaa hayru sariixin midaan ku cadayn ah fii dalaalati tusin calayhi cala dalaaq lagu tusiyo kuma cadda wadaalika ka kaa yaquula inuu yihaaha wey ilxaqii haleel biahliki ciddinii aad aw ikhrijii bax min addaar gurigeyga ka bax aw laa tukalimii maanta inta ka dambaysa ilaa maxadri kartid wamaa ashbaha daalika waxaa iyo wixii lamida wey mimaa kii kamida uusan lam yadkur sheegin qofka wax furaa fiihi maaga gudihiisa atalaaq ma sheegin walaa macnaahu macna talaaqna ma sheegin kolka midlu haada kaas iyo wixii lamida laa yakuunu ma noqdo talaaqan ilaa idaa nawaa inuu u niyoodo maahe bihi isagii adalaaq inuu dalaaq u niyoodo maahe dalaaq noqon maayo waqad dalaqa rasuulullah eebba weyne rasuulkii yaa furay sala allahu calayhi wasalama ixdaa nisaa'ihi naaguhu gabay qaarkood bilafdi ilxaqii biahliki ayuu ku furay wadaantaasi waxaa la dhihi jira bintuuljaw baadi aha laga keenay kolkuu nabiga u yimid bay tiri acuudu billaahi minki kolkaasuu yihi laqad cuti bicadiimin axad weyn baad gashay magan gashay falxaqi bicdik saasuu nabiga ku furay falaa shakka waxaan muran ku jirin annahu nabiga inuuna waa u niyooday bihi bilxaqi biclikili atalaaq inuu u niyooday wailaa haddaan u niyoonin nabiga fa ina kacba bna maalikba lamaa qiila lahu markii loo yiri ina rasuula sala allahu calayhi wasalama eebba weyne rasuulka yaamuruka wuxuu ku faraya an tactazila imra'atak inaad islaanta ka fogaatid qoladii saddexda ahay qaswatu tabuuka ka hartay wey faqaala wuxuu yihi utalliquhaa miyaan fura amaada afcalu maxaan sameeya qaala markaasaa nabiga ku yihi ictasilha banaanka ka maro falaa tuqaribha ha u dhowaanin intaad mushkiladiinii ka xalismayso kolkaa faqaala kacab wuxuu yihi limra-atihi naagtuu qabay ilxaqii baahliki furidna ma noqonin faltaxaqad waxay haleeshay bihim roorkoodii walaa cudta laguma tirinin calayhi lafdigaas haadaa kaasa talaaqan laguma tirinin warkana waa yidhi idan looma niyoonin waltaxaqad bihi reerkoodii bay haleeshay walaa cadda mana uusan tirinin calayhi kacab korkii haadaa warkuu ku hadlay talaaqan furitaan looma tirinin haadaakaas kinaayadii nafteedii baa laba kinaaya khafiya wa kinaaya daahira labadu u qeybsanta marka kinaayadii khafiga ahayd wahiyo midda niyada u baahata ama alkinaayo daahira iyadana waxay noqotay sidii dalaaqii sariixaha bayniye u baahnayn waa furmaysaa qofkii hadaa filkinaaya kinaayadii alkhafiya ee qarsoonayd wey ama alkinaayatu warkii maldana kinaayadii adaahira ee furid u muuqatay ka qowlihi ninkii oo yihaahdo oo kale naagtii anti khaliya mid la cidleeyey khali mid la madax baneeyo la cidleeyey baa tahay aw baa-inun buu yihi naag go-day ayaa tahay ama wuxuu yihi taxiliina lirijaal ragan aniga ayn baad waxdalta markuu kinaayo waa yahay laakiin kinaayo muuqato inay furu tahay la garanayo wey fa kinaayadaasoo kale laa taxtaaju uma baahato ilaa niyatin niye uma baahato bal yaqacu talaaq talaaqii waa dhacaya bimujaradi talafudi ku hadlid keligeed ayuu ku dhacayaa bihaa iyadii lagu hadlay wey hadaa fi lkinaayati alkhafiyati wey ama alkinaayatu aldaahira ka qowlihi ninkii oo yiri oo kale anti khaliya cidlaa tahay aw baa-inun waa go tahay jaxiliina xalaal baa tahay lirijaali fa haadihi alkinaaya kinaayadaasoo taasa laa taxtaaju uma baahato ilaa niyatin niye uma baahato bal inay u baahato daawarkeed ee yaqacu talaaq talaaqii waa dhacaya bimujaradi talafudi ku hadlid keligeed buu ku dhacayaa talaaqii bihaa kinaayadii daahirka ahayd lagu hadlo wey aclam